shaaraf ciheeda hooyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiye subaw bulshadu ka dhex شرف dhegaysay kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal dilkiinba miro joogtaan si walbadana maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k n hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikhdu waxaa ku aaseysan tahay labaatanka bisha disembar sanada qodobada barnaamijka kulan kudhegeysan doontaan waxaa kamid a ah midooda yurub oo heshiis ka gaaray wax kabedel lagu sameynayo sharciyada iyo sidoo kale shuruucda la xiriira in dadka mangelidoonka ah la ilaaliyo xuquuqdooda waad dhegeysan doontaan waxaad kaloo dhegeysan doontaan ruushka oo ay markaa saameyn ku yeelatay cunaqabateynta ay saareen dalalka yurub ee midda dhaqaale ah taasi oo markaa lasoo werinayo in dhaqaalihi dalka uu sudhac ballaaran ku yimid iyana waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan gaza oo ay xaaladeeda weli kasii darayso marka la eegana duqeymo saacadii u dambeeyay ka dhacayna gaza ay ku dhinteen dad boqol ruux ka badan qodobadaasi inkuun ugu soo kordho xubnihii joogtada ahaa warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee markale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka ka hela aduunyada abaru jirsiday wadaaga ama uu majito la jiciirta kalidii ama uu majito la jiciirta kalidii

waxyaa jirkooy أنا جمر شبه قبر heestii jamasho ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynayaa fanaaniinta laaw raxmed eesaar axmed iyo axmed mooge liibaan erada heestan abwaan axmed saleebaan bide riwaayadii jeel iyo jacayl bay qayb ka ahayd daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k n maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa sano haddana uu ku dhintay cadeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn bulshadu ka waxaan guda gelaynaa qaybaha hore ee barnaamijka kulanka kenn aynu ku bilownay allah u raxmadee wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalk soomaaliya khadiijo maxamed deeriye ayaa ku geeriyootay dalka jabuuti allah u naxariistay wasiiradda waxa ay qeyb ka ahayd wafdiga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee xamse cabdi barre kuwaasi oo dalka jabuuti maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa ugana qeybgelayay shirka baarista macadka heritage oo markaa lagu qabto sanad waliba gabagabadiisa waddankaasi jabuuti waxaa lasoo wariyey in markaa wasiiradu ay ku xanuunsaneed isbitaal ku yaala waddanka jabuutina markaa ay ku jirtay sida ay mas-uuliyiin kala duwan u xaqiijiyeen warbaahinta wasiir khadiijo maxamed iiriye allah u raxmadee waxaa markaa dadka garanaya ay markaa inta badan sheegeen inay in badan kusoo jirtay waayaheeda marka la eego siyaasadda oo ay wax badan eh, markaa taariikh ku lahayd marka la eego golayaasha kala duwan ee baarlamaanka iyo xukuumadda labaatankii sane u dambeeyeyna waxaa lagu garanayay in in badan ay ahayd eh, markaa siyaasiyiinta saameynta ku leh eh, siyaasadda golayaasha baarlamaanka iyo marka la eegaba xukuumadda oo ay xilal kala duwan eh, kasoo qadatay ugu dambeynna jabuuti ayay ku geeriyootay allah u raxmadee khadiijo maxamed yiriye wasiirkii wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya dhinaca kalena maanta munaasabad lagu xuseeyey siddeetan sano guurada kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay waxa markaa ka hadlay madaxweynuhu arrimo badan oo khuseeya dhismaha ciidanka amniga siyaasadda iyo xaaladda guud ee dalka waa kan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uga warbixinaya xubnaha kasoo qayb galay munaasabada lagu xuseeyey siddeetan sano guuradii kasoo wareegatay aasaaska ciidanka booliska soomaaliyeed doorka ciidanka boolis ku leeyihiin ammaanka dalka iyo qorshaha xukuumadda oo ah in dalka lagu wareejiyo ugu dambeyn ammaankiisa ciidamada booliska oo uu madaxweynuhu sheegay inay qorsheenan in ciidan ku dhow afartan kun ay markaa dhisaan si ay amniga dalka uga shaqeeyaan waa kan madaxweyne xasan sheekh maxamed waa soo aragnay waa soo tijaabinay qoryo fara badan inaanay amni noo keenayn hub fara badan oo reer hebel gacantiisa ku jira ama koox hebel gacanteeda ku jiraahe inaanu amni noo keenayn waan soo aragnay guryaha haddaan qoryo badan dhiganno inaanay amni noo keenin laakiin waxaan hadda tijaabinay oon ku soo qanacnay askariga jidka taagana inuu amni keenayo askariga xaafadda dhex lugaynaya inuu amni keenayo askariga saldhigga booliiska joogay aad u cararaysa marka aad aad dhibaato daran tahay inuu yahay midka amniga keenaya waajib waxaa ku ah qof kastoo soomaali ah in ay garab istaagto askarigaasdl maanta duruufo gaara ayaa dalku ku sugan yahay nin orod ku roon iyo nin aayad ku roon allaya awrtiyay joogtaa booliisow milatariyow nabad sugidow asluubey yacnii ciidamadii hadda waaba degaan difaaca muxuu ahaay degaanada iyo bulshada maanta waxa waaye nin walba horta cadowgan aan meel saarno inta shabaab joogo oo nagu dhex jiro oo qarax iska soo rakibayo oo dadka qarxinayo oo jidka ku tooganaya kii ummadda indhaha u ahaay aqoon-yahankii odagii wadaadkii uu dilayo meel loo kala haray booliis keligiis meel lagu hadlaya ma taagna waxaan u shaqeeya waxayna u taagannahay qorshaha deggan ee dowladda ee qoranna ka mid ah maalin aan calaamaysan aan gaarayno oo aan dhan xilka amniga gudaha booliiska iskale bas waay milatarigu ka baxa asluubtay muxuu ahay xabsiyadaadii aad nabad suguday muxuu ahay intelligencigaaga ku ekaawe ciidamada muxuu ahay qoryaha sita muxuu ahay dhig la dhihi doonaa soo socota oo askari qoray ama bastoolad sitaa booliis bas loo ogolaanayo inuu jidka maro maalintaasaa soo socota oo ka shaqayn naga rabta oo ay ugu horayso argagixisada khawaarijta ah inaan meel saarno walaalayaal nimankaas khawaarijta in badanaan ka hadlay waana sidaa waxaan rabaa inaan waxyar waxyaabihii ugu dambeeyey taliyaha booliska ayaa ayaa naga siiyey sawir muuqaal fiican ah laakiin waxaan rabaa inaan xuso iyadana waxyaabaha ugu dambeeyo booliiska aan u gaar ahayn ee guud ahaan amniga dalka taabanayo dhowaan walaalayaal waxaad ogtihiin labayo tobankii bishan waxaa lagu qabtay magaalada new york jamciyadda qurmaha ka dhexaysa xarunteeda shir looga hadlaya amniga soomaaliya shirkaas waxaa ka soo qayb galay caalamka oo dhan intiisa badan ayaa kasoo qayb galay mustawayaal kala duwan leh shirkaas dowladda soomaaliya waxay geysay sida ay rabto amnigeeda inay u sugto dalka amnigiisa in loo sugo sida aan rabno ee siyaasiyan laysku raacsan yahay ee sharciyan sharciga qawaaniinta dalka meel ku leh ayaan muxuu ahay geynay istraatiijiyad ku salaysan sida maadaama xilligii walaalaha ka socda african unionka ee amniga nala sugayey xilligoodii haatan uu gabagabo soo marayo oo muddo sanada kadib dalkani uu ka dhammaanayo howlgalkii muxuu ah horkacayay ururka midowda africa hadda soomaali ayadaana iyo dalkeeda iyo dadkeeda waa la ysaga dhexbaxayaa markaan waana lala soo gaarsiiyey meel waa midda aan lahaa dowladna looma dhisi karo annagaa dhisanayno waa nala soo kabay inaan degno dowladdii ka fikirno meel aan dowladdii uga fikirno dowladdii ku lahaano aan soo gaarno waa nala soo gaarsiiyey waa mahadsan yihiin walaalihii ka socday ururka midooda africa iyo beeshii caalamka ee garab istaagtay ee kaalmaysay ee dhinac walba ku kaalmaysay waa mahadsan yihiin waxaan u diyaargaroobu haynaa diyaargaroow adag ugu jirnaa inaan maxaanku idhaahdaye aan amnigeena la wareegno annagoo ayagana aad ugu mahad aad iyo aad ugu mahadcelinayno ilaahay ka sokow meesha aan joognaa maanta sabab weyn ayay ku leeyihiin walaalahaas afrikaanka maanta sida in badanba idaacadaha baryaan laga sheegay waa taariikhda eh, jamhuuriyadda saddexaad markii ugu horraysay oo madaxweynaha jamhuuriyadda ahi cid ajnabi a ah aanay ilaalinaynin oo xarunta madaxtooyada jamhuuriyadda iyo golaha muxuu ahay xukuumadda iyo golaha baarlamaanka intaba amnigoodii si buuxda ay ula wadaageen ciidanka amniga soomaaliya cadowgu cadowgu in badanoo ka mid ah wuxuu isku dayi doonaa inuu yidhaaho waa beentood iskuma filna mana muxuu ahay mana ishana karaan oo isku dayo badan sameeyo ayuu isku dayi doonaa waan garanaynaa xeeladahooda laakiin kalsooni buuxdaan qabnaa wiilasheennaan ku kalsoonnahay ciidamada qalabka sida nooc kasta ay in ay qaadi karaan mas-uuliyaddaas horena way u soo muujiyeen haatanna way u taagan yihiin cadowgana weligiiba hayse soo hambaabulo meel tegi maayaan leennahay shirkaa waxaan ku bandhignay qorsho cad oo muuqda oo caalamku sidee soomaaliya u taageeri karaa ah annagoo annagana soomaali haddaan nahay waxaan qabsan karna mar walba inaan qabsanno rabno qorshahaas maadaama maanta la joogo munaasabaddii booliiska qorshahaas waxaa ka mida ah dalku inuu yeesho ugu yaraan afartan kun oo ciidan booliis ah oo labada heer dowladood ah waa ugu yaraan ma tabar aan guurnaa mase taako taako ma hubnee tabar aan guurnaa la yidhiya tabarta maanta aan guuri karna ayaa qorshaheedu sidaa yahay laakiin waa ugu yaraan inaan hore usii soconno oon ciidankeennu boqol kun gaaro ka badan gaaro booliiska soomaaliya wax diidaya ma jiraan laakiin maanta qorshaha dhow wuxuu yahay afartan kun oo ciidan booliis ah oo heer federaal iyo heer maxaanku idhahdaay dowlad goboleed intaba leh in ay dalka ka howlgalaan muddada dhow haddii alla yidhahdo waxaa sidaasoo kale ayaguna jaan qaadayo oo la socon doona tiradooda ciidamada qaybaha kala duwan ee ciidamada qarabka sida oo dhan afartankaas kun ee aan sheegay waa wejiga koowaad wejiga labaad iyo wejiga saddexaadna waa sii daba socdaa qorshahaas waxaa ku jirto maalin calaamaysan oo laleeyahay amniga gudaha booliiska soomaaliyeed ayaa looga haray maanta sow ma lihin amisom mas-uuliyaday nagu wareejinaysaa haddaan nahay ciidamada amniga guud ahaan ee soomaaliya maalintaas kalea soo socoto aan dhihi doonna ciidamada qaybahooda kala duwan oo dhan amniga dadka iyo dalka waxay ku wareejiyeen amniga dadka iyo degaanada waxay ku wareejiyeen booliiska soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo booliiska soomaaliyeed uga warbixinayay sida xukuumadda soomaaliya u dooneyso in loo sugo amniga dalka iyo sida ay ugala wareegi lahaayeen ciidamada midooda afrika ee atmis dhanka kale madaxweynuhu waxa ku hadlay xaaladda siyaasadda ee dalka waxa uu sheegay in dalku markaa marxaladda uu ku jiro tahay marxalad xasaasi ah loona baahan yahay qof weliba oo ku biirin kara aragti wax dhisaysa balse aysan suuragelayn mucaarad doonaya in markaa ay soo gudbiyaan aragti aan wax dhisayn waa kan madaxweyne xasan sheekh mar kale cabsida dadka lagu beerayo ee laleeyahay balaayaa dhacayso cirkaa soo dumayo dictatoriyada samaysmay dibaa loo noqonayaa waa la isdilayaa walaal taas ma jirto la isma dilayo soomaali dil way ka soo noogtay maanta waxaa la dilayaa kii dadnimada iyo dowladnimada iyo diinta iyo dimuqraadiyadda aan aaminsanayn waa midka dilka mudane mid shacabahoo ra'yigiisa jidka la taagay dil ma mudna ummadda soomaaliyeed halka mid oo aan rabo inay fahamto waxa waaye hawl qaran waa ka weyn tahay wax hal nin qaba kar waa ka weyn tahay wax koox yaroo iswadataa ay qaba kartana waa ka weyn tahay koox xukuumad markaa joogtaahi ay qaba karta ama baarlamaan ha ahaado ama eh, fulin ha aatee markaa joogaahi dowlad markaa taag ay qaban kartaan waa ka weyntaa howl qaran waa howl sideedaba qor isu dhiiba waay waa howl buloketi buloketi la dul saaray ah dhammaan taliyayaashii iyo saraakiishii ciidanka booliiska soomaaliyeed ee siddeetankaa sano ee ciidanku uu jiray ammaan ayay mudan yihiin gaar ahaan intii ugu dambaysay ee jamhuuriyadda saddexaad sidii loo soo aasaasay dhowr iyo labaatanka sano hadda hawsha soo haysay ayaa iyaguna mudan oo meel cidlaa inta ka soo bilaabay kan qiimaha askariga booliiska soomaaliyeed iyo qiyamka uu xambaarsan yahay waxaa daliil u ah in maanta rikoodhkii booliiska soomaaliyeed oo burburkii dowladnimada ina soo gaaray ka badbaaday oo la helayo askarigii booliiska ahaa ee ugu horreeyey ciidanka booliiska qortafaylkiisii in la helaya maanta waa arrin farxad leh lagu faano oo ummadnimadeenna ka turjumaysa waaye sidaas ayay u tahay hawsha qaranku howl isudhiidhiibid mudan oo maxaanku idhahdaa loona ayna habboon tahay in loo aqoonsado dadkii sameeyey oo dhan hawshaasi iyada oo qaar ka mid ahe aanay maanta nala joogin oo ama ay tii alla u timido si caadiya u dhinteen ama ayagoo waajibaadkoodii gudanaya ay dhinteen oo ay ugu horeeyaan maxaanku idhahdaa ubaxaan soo ifaya aabbayaashii dhalay oo maxaanku idhahdaa naftoodii u huray waxa aan maanta ku faanayna aan leenahay amniyaan leenahay caasimadeennu waa ammaan amnigii baan la wareegnay waa qurxoonnahay aan leenahay dhiiggii aabbayaashaan ayaa muxuu ahaay yaa waaya waxaan intaa ku leenahay inaan aqoonsannaa oon aqbalnaa aad iyo aad ayay muhiim u tahay walaalayaal dalka soomaaliya muddo dheer ayuu dhibaatooyin badan uu soo arkay dalka guud ahaan iyo dadka ku noolee shacabka soomaaliyeed ah muwaadiniinta intaba waxaan isleeyahay wakhtigaas dhibaatada iyo duruufaha adagi way soo dhammaadeen haatan waxaan sii maraynaa meel aan mugdigi ka sii baxayno oo aan iftiinka u baxayno haddii aanan aqbalin oo aanan aqoonsanin eh, meeshaas inaan soo gaarno dadkii mas-uulka ka ahaa ilaan annaga inteennaan maanta mas-uuliyadda haysa shalayaan nimid horay umaanaan soo ahayn mas-uuliyadda shalaan nimiday naga sii hor ka sii hor ka sii hor siddeetankaa sano ee booliiska uu soo jiray dowlado kala duwan hogaamiyaal kala duwan madax kala duduwan ayaa xilka soo haysa qof kastoo soomaali ah oo dalkan u istaagay dowladnimadiisa maalin si kasta ha u fogaata maalintaas ama ha u dhowaatee wuxuu leeyahay qadarintiisa wuxuu leeyahay sharaftiisa iyo mudnaantiisa waana inaan xusnaa oon qalbiga iyo maanka ku haynaa inuu qof qiimila ahay qofkaasi siyaasadda waa iska dhib badan tahay waxay mar walba waad maqashaan siyaasadda ciidamada siyaasadda ha laga saaro ciidanka siyaasadda yaanan ku milmin ciidanka sidaa hala yeelo in la yihahdo ogtiin waa maxay sababta asaasiga ugu weyn siyaasaddu sideedaba khilaafay ka samaysan tahay khilaafay ka samaysan tahay kala ra'yi duwanaanshay ka samaysan tahay ra'yi laysku haystay ka samaysan tahay ma aha khilaafku inuu xun yahay ma aha khilaafku iyo kala ra'yi duwanaanshadu nolosha sunnadana waa ka mid waxa lagu hormaraana kow ayuu ka yahay khilaafku ma xuma sida loo xalliya ayaa xumayn karta ama samayn karta laakiin in laskhilaafaa waa in la kala ra'yi duwanaado in la kala ra'yi duwanaadaana ma xuma soo maaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo inta bini aadam oo ilaahay abuuray ugu haybad iyo qiime iyo sharaf badnaa ugu karaamo badnaa ayaa ra'yiga laga duwanaanayay oo markii laga duwanaadana ra'yi la barbar dhiganayay oo markuu ra'yiga la barbar dhigto uu fiican yahu arkana kiisi inta ka taga kan la barbar dhigay qaadanayay annaga marka xaggee joognaa sideennaba waa inaan aqbalnaa kala duwanaanshaha xagga ra'yiga ra'yigaasi lagu kala duwan yahay laakiin labada lagu kala duwan yahay ee calina saas qabo caashana ay saas qabtaa labaduba waa laba wax dhisaysa inay ahaadaan laakiin labaduba waa laba looga dan leeyahay inay wax dhisaan mid ka mida haddii looga dan leeyahay in wax lagu dumiyaahi macno uu ku fadhiyo iyo wanaag uu leeyahay ma jirto midka waa wanaagsan yaha aan leenahay kaas ma aha kan wax dhisaya waayo kan ogol xiwaarka iyo maxaan ku wada xaajoodka iyo wada hadalka iyo dialoga ogol waayo kan fidnada iyo furfurka iyo qaabdarada iyo hor istaagga iyo hebel liin uga dhiiji iyo hebel maa muxuu ahay aniga reer hebel waan garanayaa iyo waxaasi waa waxaan horay xigmadii ahayday soomaaliya heshiisa duunidana la heshiisa aan uga qaadan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay mar walba nabadda xigsada nabadda xigsada ra'yiga nabadda taageeraya xigsada ra'yiga ummadda maslaxaddeeda ka talinaya xigsada dadka soomaaliyeedna walaalaha ah ama siyaasadda ha ku jireen ama bannaanka ha ka joogeena ee dadka caqliga iyo ra'yiga u saaxiibkaah waxaan rabnaa ra'yiga dowladdaani iyo dadkan shacabka ay hore ku marayaan ay ku soconayaan oo wanaagga iyo ididiilo cusub sii gelinayo oo meesha ay joogaan ka dhaqaajinayo kaas aan aan ku dadaalno kan ummadda dib u celinaya aan ka dhowrsanno kan ugu dhibka badanna waayo kan ka dhib yar laakiin asagana inaan ka dhowrsanno u baahan waa kan ummadda meesha ay joogta inuu ku haayo rabo meeshu meel lagu nagaado ma aha aan taagannahay waa meel ummadihii caalamkao dhan ay mar hore ka hayaameen oo ay ka tageen soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimaha ku aadan in lagu kala duwanaan karo siyaasadda balse loo baahan yahay qofkii qaba aragti saliim ah inuu keeno aragti wax dhisaysa duniduna markaa ay ka tagtay isqabqabsi iyo khilaaf loona jihaystay dhanka horumarka iyo baraaraha weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenan ood nagala socotaan dhegeysta ka feejignaw khiyaano iyo musuq maasuq weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal markan waxaad soo dhawaataan qeybtii labaad ahna qeyb ka mid ah barnaamij taxano ah oo aad dhegeysan doontaan inta ka dhiman eh, sanadkan gabagabada ee barnaamijyada oo ynugu talagalnay dhegeystayaasheena inaynu ku xasuusino dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha soomaaliya iyo dunida inteeda kaleba kuna soo dhawaada qeybta labaad ee barnaamijka kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiin meel waliba waad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sannadkan sii dhammaanaya ee barnaamijkan sii wada jira ah waxaa idinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed irir waxaynu ku bilownay kowdii febraayo ee sanadkaasi dhammaanaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho kula kulmay wadamada safka hore ee diriska laha soomaaliya waxaana uu shir guddoomiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud shir afargeesood ah oo ay wada yeesheen madaxweynaha kenya william ruto madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar gelle iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed shirkaan wuxuu ujeedkiisu ahaa sidii dowladaha safka hore ay u xoojin lahaayeen dagaalka logula jira al-shabaab waxaana lagu heshiiyey in si wadajir ah loo qorsheeyo howlgal xoogan oo si wadajir ah shabaabku loo wajahayo lixdii febraayo allah u naxariistay xildhibaan isaaq maxamed xasan oo ka tirsanaa baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa muqdisho lagu dilay dilka ninkan waxaa ka dambeeyey rag la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab kow iyo tobankii febraayo maamulka galmudug ayaa sheegay in al-shabaab ay ka qabsadeen deegaanada kala ah shabeelow iyo doonyaale oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug kadib dagaal saacado badan qaatay wasiirka amniga galmudug maxamed cabdi gaboobe wuxuu maalinkaasi sheegay in howlgalku ahaa mid saacado badan qaatay ayna sahashay in deegaano u dhow magaalada caad ay ka qabsadaan al-shabaab wuxuu hadalkiisa ku daray in duqeymaha diyaaradaha dagaalka iyo weerarada ciidamadaba ay sababtay in howlgalkaas al-shabaab loogu dilo ku dhowaad boqol iyo konton xubnood sidoo kalena ay baneeyaan deegaano ku dhow aad iyo camaara koob iyo tobankii februaayo xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday waxa ay xilli aroornimo ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin sabiib iyo caanoole oo hoos degmada afgooye ee gobolka shabeelaha hoose al-shabaab waxay subaxnimadaasi ay la kulmeen iska cabin xooggan oo ay sameeyeen militariga soomaaliya halkaas waxaa lagu dilay xubno badan oo ka tirsan al-shabaab sida xilligaas saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen askar ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sidoo kale weerarkii sabiib iyo caanole lagu dilay isla maalinkaas kow iyo tobankii febraayo al-shabaab waxa ay sidaas oo kale weerar ku bilowdan qaraxyo ay ku qaadeen saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaana xigay dagaal socday in ka badan laba saacadood oo halkaas ka dhacay al-shabaab ayaana khasaaro culus lagu gaarsiiyey dagaalkaas iyo weerarka ay ku qaadeen saldhiga ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose labaatankii febraayo xisbiga uu hogaamiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa waxay ka digeen muddo kororsi ay samaystaan hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyadoo war qoraala ah oo ay soo saareen si toos ah ay u eedeeyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu ka dambeeyey muddo kororsi hay-adaha dowladda ay damacsan yihiin inay samaystaan koob labaatankii febraayo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku bilowda qaraaxyo waxay ku qaadeen degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir guriga ay weerareen waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan macuusyada hiiraan kuwaasoo dhaawacay ay qabeen halkaas lagu dabeenayay ku dhowaad labaatan qof iskugu jiray ciidamadii ku sugnaa daarta la weeraray dad ehel la ah iyo dhakhtarkii ka warqabay bukaanada iyo xubnihii weerarka soo qaaday ayaa goobta ku geeriyooday ciidamada ammaanka muqdisho ayaa saacado guriga kula dagaalamay al-shabaabkii weerarka soo qaaday iyadoona ugu dambeyntii ay soo afjareen ciidamada ammaanka ee soomaaliya koob iyo labaatankii febraayo magaalada garow ee xarunta maamulka puntland waxaa ka dhacay dagaal dhexmaray ciidamada maamulka puntland iyo sidoo kale ciidamo taabacsan mucaaradka maamulkaas dagaalkaas waxaa ku dhintay maalinka dad shacab ah iyo dhinacyadii dagaalamay inka badan labaatan qof ayaa dhintay ku dhowaad soddon qofna waa ay dhaawacmeen toddobiiyo labaatankii febraayo dagaalkii si khasaaro badan ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho dagaalka ayaa dhex ciidamada ilaalada guddoomiyaha degmada yaaqshiid iyo ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugida soomaaliya oo ku sugnaa isgoyskasi muqdisho dagaalka ayaa bilowday kadib markii wada murmeen askarta la socotay ilaalada guddoomiyaha degmada iyo kuwa nabad sugidda ee isgoyska ku sugnaa waxaana daqiiqada kadib bilowday dagaal culus oo hub culus la isku adeegsaday tira ka mid ah dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah oo u badnaa dadkii saarnaa gaadiidka mootobajaajka loo yaqaano ayaana halkaas ku nafuhayay waxa uuna ahaa dagaal xasuus ku leh shacabka muqdisho ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee labadii mahj al-shabaab ayaa tiro hoobiyaala waxay ku garaaceen qaybo ka mid mida ah magaalada muqdisho hoobiyaasha ayaa ku dhacay xaafada ku yaala degmooyinka boondheere iyo sidoo kale shibis ee gobolka banaadir waxa ay sababeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac guri ku yaala degmada shibis ee gobolka banaadir oo tiro hoobiyaal ay ku dhaceen waxaa ku dhintay hal ruux halka sidoo kalena toban ruux ay ku dhaawacmeen dadkaas oo dhammaan ahaa dad isku qoys ahaa labadii maarso golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa kulankii ay yeesheen waxaa qodobadii ay kaga hadleen ka mid ahaa beegsiga gadiidleyda ku shaqaysta wadista mootobajaajka iyadoona maalmo isxigay ay muqdisho ay ka dhacyeen dilal loo geysanayo dhallinyarada mootobajaajka kaxaysa islamarkaana si abooyin kala duwan ay kala kulmayeen ciidamada dowladda soomaaliya dilal iyo handadaad labadii maaj xildhibaan cabdiraxmaan xaaji maxamed oo ka mid ahaa golaha deegaanka magaalada ee gobolka sanaag ayaa u geeriyooday dhaawac habeenka hor xilligaasi soo gaaray dhaawacaas habeen ka hor ayuu kusoo gaaray magaalada boosaaso deegaan u dhow isagoo ku sugan xilligaas oo ay rasaaseeyeen dabley hubaysan toddobadii maarso weerar ku bilowdo qaraxyo ayay al-shabaab waxay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubada hoose weerarka kadib waxaa xigay dagaal toosa ah oo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland oo dhinaca iyo al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab isla markaana ay dileen xubno ka tirsan kuwii weerarka soo qaaday tobankii maaj magaalada boordhoobo ee gobolka gedo waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday guddoomiye ku labaad ee degmada boordhoobo nuur xasan daawuud waxaana ka dhashay khasaare kala duwan qaraxaas qaraxa oo ahaa miina dhulka lagu aasay waxaa lagu aasay meelo dhow gurigiisa qaraxaas waxaa ku dhintay laba kamid mid ahaa ilaalada gudoomiyaha waxaana sidoo kale dhaawac uu soo gaaray mas-uulka la weeraray oo ah guddoomiye ku labaad ee degmada boordhoobo nuur xasan daawuud labaiyo tobankii maars oo xubno ka tirsan al-shabaab ayaa weeraray saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay ku leeyiin deegaanka goofguduud buurey waxaana halkaas ka dhacay dagaal saacado badan qaatay oo labada dhinac kasoo kala gaaray khasaare kala duwan isugu jira dhimashii dhaawac ciidamada dowladda ayaa sheegay inay dileen xubnihii dagaalka soo qaaday halka kuwo kalena ay nolosha ku qabteen deegaanka goofguduud buurey oo amniga baydhabo laga ilaaliyo sanadkan tiro dhowr jeer ah ayay al-shabaab weerareen balse iska caabin xoogan ayayna kala kulmayeen militariga soomaaliya iyo ciidamada koonfur galbeed afar iyo tobankii maaj weerar ismiidaaminha ayaa lagu qaaday guriga martida degmada baardheere ee gobolka gedo halkaasoo ay deganaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka gedo iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka weerarkaas ismiidaamintaha waxaa loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyey walxaa qarxa qaraxaas waxaa ku dhaawacmay gudoomiyaha gobolka gadob axmed buulle gareyd iyo abaanduulihii qaybta afartan iyo saddexaad korneyl axmed cabdulaahi labaale iyadoo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ku geeriyoodeen halka kuwo kalena dhaawacyo kale uu kasoo gaaray weerarka shan iyo tobankii maarso maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dul toogasho ah ku fadhisay saddex nin oo hore loogu helay dembiye ay ka mid ahaayeen dilal iyo qaraxyo ragga maalinkaasi la toogtay waxaa ka mid ahaa nin magaciisa lagu sheegay dhaktar fanax iyo xubno kale oo markaas la socday lana shaqaynayay halkaas in maxkamadda ay xukunka dilka toogashada ugu fulisay sagaaliyo tobankii maaj al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday waxa ay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku leeyihiin duleedka degmada baardheere ee gobolka gadob waxaa halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa ayaa markii hore lagu burburiyey derbiga xerada la weeraray waxaana xigay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo si toosa ah gudaha ugu galay xerada ay weeraraan in ka badan toban ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah ayaa maalinkaasi weerarkaasi ku dhintay war ka soo baxay xilli habeenimaha dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in la fashiliyey weerarkaas oo laga warqabay xilli ismidaamiyuhu uu doonayay in khasaare intaa ka badan uu geysto koob iyo labaatankii maarso magaalada baarleer ee gobolka gedo waxaa ka daayay roob xoogan oo saacado badan qaatay waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho burbur hantideed dadka ku dhintay waxaa lagu qiyaasay in ka badan toban qofood waxaana sidoo kale maamulku ay sheegeen in tirada dhimashada ay kasii badatay kadib markii baaritaano lagu sameeyey waxayna sheegeen ku dhowaad labaatan qofood oo daadku qaaday in uu sababay roobkii ka da-ay magaalada bahardheere lix iyo labaatankii maaj madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo safarkiisa xilligaas uu ku wehrinayay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil kale ayaa magaalada aadan yabaal waxauu kula hadlay ciidamada milatariga soomaaliya iyo kuwa deegaanka waxaana uu sheegay in dagaalku xilligaa uu bilow yahay loona baahan yahay in al-shabaabka ku haray deegaanada hirshabeelle laga saaro magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe waxaa al-shabaab laga saaray shantii diseembar sanadkii hore ee tegey ee laba sagaalilabaatankii maaj ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa la wareegay deegaana hoosta magaalada gaacad ee gobolka galgaduud saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ee ku sugan galcad ayaa waxa ay xilligaasi sheegeen in al-shabaab ay kala wareegeen dhowr deegaan oo kale ah baraaqshi caamir tixle cali helle iyo ceel cali axmed oo dhammaantoodba ku dhow magaalada galcad ee gobolka galgaduud qaybtii labaad barnaamij gaar ah oo aan ku ogeynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee saaxiib yaalwaanageynta qaybtan qaybteeda xigta haddii allah awoodda leedmo intaan ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo waa mahadsan yihiin waryaasheena axmed rnuur iyo cabdinaasir maxamed maxamuud oo nala socodsiinayey barnaamijkan gaarka ah aynu kaga hadlaynay dhacdooyinkii isbedeladii ka dhacay soomaaliya sanadkan sii dhamaanaya markana haddii aynu eegno gaza ugu yaraan lix afartan ruux ayaa geeriyootay daraasiin kale waa ay dhaawacmeen kadib markii mar kale diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuuddu ay duqeymo ku beegsadeen xarumo ay dad rayada ah gabaad ka dhiganayeen oo ku yaala xerada qaxootiga ee jabalia ee ku taalla waqooyiga ghaza wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sidaa ku warantay sidaasoo kale weerar kale oo ay ku qaadeen isbitaalka kuweyt ay maamushay ee ku yaala gaza waxaa ku dhintay ku dhowaad boqol ruux iyadoo boqol ruux ka badan ay ku dhaawacmeen sida ay soo warinayaan saraakiisha caafimaadka sidoo kale waxaa qaar shaqeyn la goobaha loogu talagalay dadka dhaawaca in lagu dabiibo isbitaalka ku yaala maadaama qaarkood ay saameeyeen qiimaha ay ciidamada yuhuuddu geysanayaan dhinaca kale ismaaciil haniya madaxa siyaasadda ee dagaalyahanada ururka xamaas ahna hogaamiyahooda waxa uu ku sugan yahay magaalada qaahira ee dalka masar halkaas uu gaaray in markaa eh, lasii ambaqaado suurtagalnimada in heshiis xabajoojin ah iyo maxaabiis dhaafsi ay mar kale gaaraan yahuudda iyo sidoo kale xamaas qorsho waxa uu yahay in ismaaciil haniya ula kulmo saraakiisha xukuumadda waddankaasi masar uu kala hadlo suurtagalnimada in markaa ay iyadu xamaas diyaar u tahay in markaa la fuliyo mar kale heshiis ay wadagalaan israa'il oo la xiriira in la joojiyo xabadda sidoo kalena ay dhinacyadu iswadaarsadaan xubnaha maxaabiista ay kala haystaan dhanka kale hadii aynu dib ugu noqonana duqeymaha iyo sidoo kale dhibaatada khaze ka socotana waxaa laleeyahay waxaa la arkayaa dad rayid ah oo daadsan ama meedadkooda ay daadsan yihiin wadooyinka waaweyn ku yaala khaza maadaama duqeymaha ciidamada yuhuuddu aysan ahayn kuwo kala joogsi leh duqeymahan waxay aada ugu bateen waqooyiga gaza gaar ahaana xerada qaxootiga ee jabaliya lagu magacaabo oo ciidamada yahuuddu ay duqeymo xoog leh ku bartilmaameydsadeen saacadihii ugu dambeeyey dhanka kale haddii aynu eegnana arrimaha ku aadan suurtagalnimada inay mar kale heshiis afgarada ama xabad joojin ay wadagaari karaan dhinacyada ururka xamaas iyo yahuuda ismaaciil haniya waxaa laleeyahay fursadda uu markaa u hayo xamaas waa in markaa ay mar kale aqbasho masarna ay kala hadlaan iyo dowladda qatar sidii ay markaa u suurageli lahayd in mar kale heshiis xabad joojin ay wada gaaraan dagaalyahanada ururka xamaas iyo sidoo kale israel haniya sidoo kale waxauu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi iiraan amiir waa xuseen amiir cabdulxay oo ay ka wada hadleen xaaladda adag ee ka taagan gaza iyo sidoo kale daanta galbeed madaxweynaha israel isaaq herzog ayaa isla sheegay inay rajeynayaan suurtagalnimada in la wada gaaro heshiis kale oo cusub oo xabad joojin ah oo markaa suurtagal ka dhigi karaa in markaasi kumeel gaara ah loo joojiyo dagaalka xamaas iyo israel-na ay mar kale isdhaafsadaan xubnaha maxaabiista ay kala haystaan joornaalka ama wargeyska lagu magacaabo wall street journal isna waxa uu qoray in dagaalyahanada ururka xamaas ee hogaankooda uu kala hadlay sidaasoo kale falastiin dhanka kale ay iyagu ishayaan suurtagalnimada dagaalka kadib in markaa ay hal markaa dowlad dhisan karaan dhinacyada gaza iyo sidoo kale daanta galbeed oo maadaama falastiin ay laba u kala qaybsan tahay oo midba goonideeda ay maamulkeeda u haysato dhanka kale sarkaal sare oo u hadlay dagaalyahanada ururka xamaas oo lagu magacaabo khazi xamad waxa uu sheegay al aljaziira in markaa kooxdu fursadeeda ama qorshaheedu uusan ahayn eh, in dagaalku istaago balse keliya ay tahay inay isdhaafsadaan maxaabiista wax daran aysan ugu jirin dagaalyahanada ururka xamaas in dagaalku joogsado sida ay sheegeen Eh, dhinaca kale wariyaha lagu magacaabo hashiim ahilbara oo dooxa uga soo warama al-jaziira wuxuu ku warramayaa inay hadallo yeesheen sirdoonka israel ee mossad c i a mareykanka iyo ra wadankaasi qatar waarsow ay ku kulmeen ayaa laleeyahay dhowaan oo ay kaga hadleen arrimo ku aadan in mar kale laga shaqeeyo heshiis xabad joojinay dhinacyadu gaaraan si loo soo afjaro eh, colaada ka aloosan ee eh, bariga dhexe weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenina ood nagala socotaan dhegeystayaal simay saxsaxa udgoon badan sagal hoor ayuu dahay dibciisii soo simay saxsaxa udgoon badan sidliga iyo laabtaas sidaa tahay deeqadee su'aalahan ku weydii

socdee wasalkaad dhegeysatii sagal horey ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta cabdiqaadir juba iyo sidoo kale hiba nuura waxay ahayd dhaxtaalka barnaamijka kulanka k n n kale ayaana soo socday heese kale balse markaan waxaad ku hawaataan dhegeystayaal xubintii kale maxaa dunida ka dhacay waxaana la diyaaraa wariyeyna ifraax axmed xuseen mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo arbacaa taariikhdan waxay ku beegan tahay labaatanka bisha labayo tobanaad sanadkuna waa laba kun maalinta saddex boqol afar kontonaad ee sanadka waxaana sanadkan ka arsan haddii alla idmo koo toban cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sannadii labadii kun iyo sagaalkii tiro madaafiic ah ayaa lagu weeraray dugsiga tababarka booliiska jeneraal kaahie oo xilligaasi ay ka socotay munaasabad lagu xusayo maalinta booliiska soomaaliyeed maanta oo kale sannadii labadii kun iyo tobankii ku dhowaad shan ruux ayaa ku geeriyootay toban kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii madaafiic ay ku dhaceen xilligaasi xaafada u dhow madaxtooyada soomaaliya maanta oo kale sanadii labadii kun koo iyo tobankii boqol askari oo loogu talagalay inay ka mid noqdaan ciidamada amisom ayaa kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho iyadoo jabuuti ay noqoto xilligaasi dalkii saddexaad ee ciidamo ugu deeqa soomaaliya maanta oo kale sanadii kun toddoba boqol iyo siddeetankii dowladda ingiriiska ayaa xilligaasi ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah xukuumaddii holand maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii waxaa la furay derbigii baarliin markii ugu horreysay iyada oo loo furay dadka degan galbeedka baarliin maanta oo kale sannaddii kun sagaal boqol iyo sagaashankii wasiirkii arrimaha dibadda midowgii suufiyeedka eduwaar ayaa iska casilay xilka wasiirka arrimaha dibadda suufiyeedka maanta oo kale sannaddii kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii gaashaanbuurta naata ayaa bilowday howlgalka nabad soo dalka bosniya oo xilligaasi ay ka jirtay qalalaase amni darro maanta oo kale sanadkii labadii kun siddeed iyo tobankii xogayihii difaaca maraykanka jimest ayaa iska casilay xilka wasaaradda difaaca mareykanka kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo madaxweynihii dalka maraykanka ee xilligaasi donald trump ugu dambayntiina maanta oo kale sanadii labadii kun iyo labaatankii qaar ka mid ah waddamada qaaradda yurub ayaa bilaabay inay xiraan xuduudaha ay la leeyihiin ingiriiska kadib markii cudurka covid nneteen uu ku faafay dalka ingiriiska guud ahaanna waa xubintii maanta oo kale markaana dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay ifraaxan ul socodsiinaysa maanta kale waxaa dunida ka dhacay ugu dambeyntiina dhakhtar u dhashay dalka ruwanda ayaa lagu xukumay afar sano oo xabsiya kadib markii lagu eeday inuu ku lug lahaa xasuuqii ka dhacay dalka ruwanda sanadii kun sagaal sultane muyawmena oo sideed lix sano jir ah ayaa waxaa lagu helay markaa inuu ku lug yeeshay dembiye ka dhana bini iyo xasuuq ka dhacay dalka ruwanda intii ay isdagaalayeen qabaa'iladii ku dagaalamay wadankaasi rwanda sanadii maxkamad ku taal dalka faransiiska ayaa in muddaa kiiskiisa gacanta ku heysay ugu dambeyn waxay ku xukuntay xabsi afar labaatan sana ah markaana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan kooxdii kalamaane kaftaanka badnay

<laughs> aanahel kuubiyow waa kuwa taa dheegi jiray waa ku heesta adun hootahnoo giliidi ma eta war geedkii kale la qabsaday waa kan sakiriyo kubciyo ka heesaye war sakiriyow madaxoo kufuraa kol hore maqan laye haddaad maanta nagu keentay geedkii adaa kalamaan kubciyow la kulme

la faanseexanayn salaada horteed eh. silcaysa sidaan idhaahdaa warnamiya kubiyaasin sheegoytan giikahaatowna madaga nafurun lankiarijaryahay madajaynu waba furunyo argayha war kubciyo madaxa nafuron waxaa ugu dambaysay eh. inaan maryaha dhigtaan ku dhowaanayaa oo xagga dhimirka ahaa war faystooyinkii galmudugow ka hadlayey warbo galmudug mafayo miy ka wada hadda xaggay isku dhex wadaan waalidaya war galmudug maantay dabaaldeggii mudnaa ku jirtaaye eh. ciidanka xoogga dalku tay dhigeen waa la yaabay buudka kaletumadeenaaryaa war ma ogaatee maanta waxay feestadooda tahay booliiska soomaaliyeed booliskiiyo bulshadu way isu baahan yihiin ma la yidhihe war cabdulla asagaan warhayna sheekada hayga qasinine maanta dadka deegaanka iyo kumaanta oska soomaaliya oo iskaashanaya waxay la wareegeen coos weyne iyo masagowaa iyo ceeldheer ceelbuur iyo galhareerina waa kulaalayaan hadda intaasi waa gobolka galgaduud gobolka mudugna waxay la wareegeen ciidanku tuulooyin badan oo xaradheero hoos taga buurta yacgoosna xaa'i keenaa ka dhacdaa la yidhi war gadoon baa ku dhaca garashadan xaqa gudoomayne khawariijtu godobtay dhigtaan abid gaboobayne kunaday dhigteen bay hadeer furanayaa nin war bashiirow markaa haddayaa nin leedahay eh. maantoo kalena madaxaanna furan waxaad ku diidayse wareedha kalemaanay waxaan moodi jiray in marka laydinka maqay dadka aydin xamataane eh. show anoo idinla joogaabaad xan baabahaygaga dhigteen eh. laakiin haddaan idinku darsada sheekada shabaabka waxaan dhihinaa gaadhsiiya heeray isku gowracaan gacmahooda gaadhsiiya heeray isku gowracaan gacmahooda wareedha waa guranayaa nina waxaa kaloo la yidhi wadhanbaa gumaadee nabood falaysin waa garsoor ilaahay waxay kaa gudaayaan gashigoodii weeye hadda hadda hadda hadda gurigoodii ba'ay aryaadhaha samigay cabdullaba waxa uu yidhi ow dad neceeba sidii duugaag eh. ay duurka u degan yihiin eh. dad neceeba sidii duugaag eh. ay duurka u degan yihiin war cabdulow samiga cabdulla war ma hayee duurkiiyayba ku noolaala yihiinay nabad ku waayeen say duurka ugu noolaanayaan mayagaa iskale urbow daayarka hilibkooda anay waa ku diirsaday baa lagu yidhi war kalemaanay war ma haysiine maanta madaxweynuhu wuxuu ka qayb galay ciidanka booliiska soomaaliyeed oo siddeetan jirsaday sanadguuradoodii war waaba duqoobeen oo soomaaliya lixdan sano xorahe iyagu ma ka weyn yihiin farmaajo ku weyn sida enseedu waa iidinkay soomaaliyeed ani karaamoy sida enseede waa erey warbow booliskuma yidhahdeen goortuu madaxweynuhu u ciidan aaminnimo loo abaabuliyo boolis waa ammaan anshaxaan ilaalina akhlaaqdaanu dhowraa dembiilahaan agtayada ku barraa aqoon warwarkaan naga dhex madaxweynuhu wuxuu ku yidhi ciidanka booliska amnigii dalka maanta wixii ka dambeeya ciidamada qalabka sidee soomaaliyeeda la wareegay hayehe ma la afgembiye Ah, ad abdul bishwa disembar oktoobar maaha war malaha kalemaanay jeelka ka hor ciyaaraysaan baan u malaynaya guda warya steeshinka mayinikil weydi aslanka hilgaada eedagaad iyo leerey war kalemaanay malaha xabsigaad u xisteena waxaa la yidhi jacbur gabaya suugaan jajaba hadalla jaanjaana jacayl iyo nacayb wada socdiyo dooda kala jaada iyo sheeko kala jeedda iyo heese jabaljaana intaasoo iswada jirsan baad jid u samaysaane kaftankiiyo xaqiiqada jirta aad wada jilaysaane su'aal iyo jawaab wada socdaad jiib ku qarisaane jambal baad dhigaysaan haddana iska jiidaane jilacow ayaa doonaysaan jeerkan kala maane waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseene allay leey jidkiisii ayaad dhab ugu jeedaane ka joogsada tareenkan qof gale looma joojiye aryaa gorgorow adiga noo hanjabaya mamahada waa ku soo diray war sida xeerku qaban ruux badgalay waa la xiraya waar walla weynay horta jeelkiinna liintama lagu cabbaa warba waanu kalamaan waxaan u malaynahayaa jaan la asxaabtay oo jinbay hagbad kula jidhaa haye adna bashiiroo muxudiin warbax miyaa ku soo wacay war nimankiinna noo hanjabaya war ma ogaatiina madaxweynuhu markuu maanta booliiska la hadlaya wuxuu yidhi inta hadasha oo sida xun u hadasha oo aan wanaagga ilaahay tusin warxumadooda waxaysan iyaga ka dhibin naga dhibi maysa iyaan far loo qaadin laakiin intii ficil xadgudub ah samaysa tallaab sharci ah laga qaado marka kalambaha waa iska hadashaa hadalna madaxweynihii aba fasaxay war dad falanaatiin waxna laydinma sheegi kare warka madaxweynaha anaa idiin waday amniga dalka maanta kadib mas-uuliyaddiisu waa idinkuu yidhi sababtoo ah madaxweynihii saddexaadee rayida ee madaxtooyada soomaaliya ciidan soomaaliyeed ku ilaalshaana maanta jooga warbow aadan cadde cabdirashiid gartay xasan shiikhna waa ka haddahayaa hadda cabdiqaasim iyo ciidan sheeye ilaalin jiray anwar bashiirow madaxweyne rayadahoo madaxtooyada degan baa laga hadlayaae eh? cabdiqaasin xaafad lambar afar ku taallow deganaa oo hadda madaxweyne maxamed siyaadoo koob iyo labaatan sano joogay miyaa ajnabi ilaali jirin war madaxweyne rayadaha laguu sheegay madaxweyne maxamed siyaad barre asagaa ciidan ahaa waar wallaweyn afkiin iyo dhigiinnu isma maqlaan oo keligiin baa sheekaystee madaxweyne muuse bixi ajanabi ma ilaalin buu hadda madaxweyne deni baa ajanabi ilaalinahaya haye markii nimbe goofkiisa caagada u biyaysan jira inaad madaxweynuhu wuxuu kaloo yidhi cunaqabataynta hubka soomaaliya waa laga qaaday waxaana rajaynayaa maanta kadib inaad hubka iyo qalabka aad u baahantihiin heshiin waxaana laydinka rabaa soomaaliya oo ammaana hadda ninkay ku hartay hawla haysaaye amison ha isku hadlaynina waa tagtay buu yidhi war madaxweynuhu ciidanka boliiska uu la hadlaye ma la arki doonaa soomaaliya oo ciidanka boliiska ula burara keliya wataan war beeshiinna iyo beelaha la midka ah iyo qawaariijta markii hubka laga dhigo maxaa u diidaya inuu boolisku ulbuda ku howlgalo in adeeru katiinada ugu dartay qofka dembiilaha inay xidhaana la rabaa warba kalamaan cid cunaqbateen saari kadhaa ma jidho hubkoodana waa haysanayaanin war bashiir dheerow hubka kalamaan ku faanaysa hayso ma ulaha abwaanguuraa war kalemaanay maanta maalin kaftan maahane tacsi qaran baa dhacday maanta waxaa xijaabatay gabar soomaalidoo dhan wada taqaanay war allaha u naxariiste waa tuma war geeri degdegaha dhacday oo ajashii dhammaata ifka joogi maysee wasiirad khadiijo maxamed diiriye maantay jabuuti ku xijaabatay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wargeyska afrikoodna laga yaqaanay xildhibaan wasiir khadiijo maxamed diiriye ehelka iyo soomaalida iyo qaraabada iyo ciyaalkeeda iyo dhammaan asxaabtaba samir iyo imaan allah ka siiyo warbow maama qaran bay ahayd qafar allaahu dembo aryaadhaha allah u naxariista marwo khadiijo maxamed diiriye dadkii ay ka dhimaatiyo daa'imada carruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi kuuqayaanfananinta maxamed axmed kuluuc iyo xalimo khaliif magool heysti anna baajin maayo intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo

siday uga bidhantaad adiguna barbaar baxsan oogu noqotee bidaanta aad adiguna barbaarti baxsan oo ku noqote baaqdaanu bambalin xaajada kana bayidhi maaya haka baqanin waxba kama bedelayo haddaan ilahay beelayna la baajinin maaye bulshada kanalba yidhi ma'aya ha ka baqanin waxba kama bedelayo haddaan ilahayn elayna labaajnimaaye Thank you. kii halaade baarkoodu simaniyay ninka baaranaya boqolkii halaade baarkoodu simaniyay ninka baaranaya siduu baatiraydina ula soo baxaaye siduu baa ula soo baxaye arkow gabaydhaan aniguna gabdhaha badan beri kaaga doortedacarkow gabaydhaan aniguna gabdhaha badan beri kaaga doorte aniga beerkiyo bogaadigaga taala igabana baxay sidee ballantiini habaan ilaahay beenayn annaba ajnaniga beerkiyo bogaadigaga taala igamanaan baaxay sidee ballantiini habul baranmaybaadan ilaahay beenayn waxna

dad kuna isbuurtaan dolbaaxad u ilo barqintaay sidii tiib xad bururay korkacaan basarku uu jaleece adigumba baanubambaanin xaajada kanawmayidhi maaya min waxba kama bedelayo haddaan ilaahay beelaynana baajinin aye adigu baqdaanu bambaanin xaajada kanawba idhim aye ka baqanin waxba kama bedelayo haddaan ilaahay beelaynana baajinin aye